alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed aqsaamu اlaaxaadi min xaysu alqabuulu aw iraddu akhbaarta aaxaadka ah qaybahooda ayay halkan loo baabaystay ama u baab yahay min xaysu alqabuulu aw iraddu halkuu qabuulku ka xasilaayo ama celintu ka xasilayso yacni laga qaybinaayo ayuu markaa u baab yahay min almacluumi ana almutawaatira maqbuulu qaطcan waxyaalaha la ogsoon yahay waxaa ka mid a xadiiska mutawaatirka ahi inuu yahay mid la aqbalaayo qaطcan xaal la qaطcinaayo ayaa la aqbalaya waa la goynaya waa la jasminaya ama khabaru lwaaxidi khabarulwaaxidka miyaa fayakunu صaxiixan wayakunu xasanan wuxuu noqonayaa mid صaxiixa waxaanu noqonayaa mid xasana wa kilaahumaa maqbuulun labadooda mid walba waa la aqbalaya wa yakunu daciifan wuxuu kaloo noqdaa wakhtiyada qaarkood daciif wa huwa almarduudu ka daciifkiina waa marduud waa mid la radinayaan la aqbalayn wadalika bixasabi qaraa'ini الصixati wاlxusni taasina waxay ahaanaysaa saxiixnimada ama sixada iyo xasannimada qaraa'inteedu kolba siday tahay ama qadarkay tahay ku xidhanta aw asbaabi raddi ama asbaabta lagu radinaye aan loo aqbalaynin kolba siday tahay ku xidhanta yani wuxuu tilmaamayaa khabarulwaaxidka khabarulwaaxid waxay leedahay macno luqawi ah oo waa shakhsi keliyii wuxuu soo wariyey iyo macno isilaaxi ah macnaha isilaaxigana wuxuu yahay waa xadiiskaan mutawaatir ahayn walow mid qudhiba soo werine oo kii mashhuurka ama casiiska ahaa ama hariibka ahaa mid walba wuxuu noqonayaa khabarulwaaxid waa macnaha isilaaxiga ah waana ka hadda loo jeedo waayo aaxaad laftiisa ayaa waaxid la jamciyey marka asalku waa saas waxaa laga soo naqliyey in saclab la weydiiyo o lagu yidhi aaxaad ma axad baa la jamciyo aaxaad laga dhigay markaasuu yidhi macaad allah maaha saas waaxid baa la jamciyo markaasaa aaxaad lagu jamciyey culamada qaar oo sida uu diidaayo marayna waa jiraan almuhim macnaha istilaaxiga ee khabarulwaaxid ay leedahay waa xadiidkii aan mutawaatirka ahayn marka xadiidkaa aan mutawaatirka ahayni wuxuu noqon karaa saxiix waxaanu noqon karaa xasan waxaanu noqon karaa daciif marka hadduu saxiix yahay ama xasan yahay waa la aqbalaya waa lagu camal falaya laakiin hadduu daciif yahay lama qaadanayo wuxuu noqonayaa mid marduuda ayuu noqonaya bacdu ahlicilmi baa yidhi xadiiska daciifka ah shuruudo u dhigay oo yidhi haddii dacfigiisu aanu darnayn fadaa'ilulacmaalna ku saabsan yahay shaygaa fadaa'ilulacmaalkiina asal caama ah uu gudagelaayo fadaa'ilulacmaalka waa loogu camal fali karaa jamaahiirtaa u nisbeeyeen ra'yigaas lakiin bacdu ahlicilmi waa diidan yihiin oo waxay leeyihiin maya xadiiska daciifkii waa wada marduud xataa fii fadaa'il acmaal looguma camal fali karo nawowi iyo waxaabay sheegtaan itifaaqa ay culammadu isla ogol yihiin xadiiska daciifka in lagu camal fali karo haddaan dacfigiisu darray laakiin itifaaqaas culammada qaarkood waxay soo naqliyeen khilaaf ayay soo naqliyeen waxaanay qaacidadu tahay almuhbitu muqadamu cala anaafi ka ijmaaca soo naqliyey khilaaf buu nafyinayaa waa naafi lkhilaaf ka khilaafka soo naqliyeyna waa muhbitu lilkhilaaf khilaaf buu sugaya qaacidaduna waxay tahay almuhbitu muqadamu cala anaafi saas aawoodee qaacide muhima ayaa culammada qaarkood ay sheegeen waxay yidhahdeen mas'ale haddii ijmaac lagu soo raro cadadkii doonaabaha soo raraan oo laba caalim ay khilaaf soo naqliyaan labadaa caalimoo midkoodka kale aanu ka qaadanin khilaafku waa sugnaanaya waayo ruuxan wax isbaatinayo oo khilaafkii isbaatinaya cilmi dheeraadu hayaa kanna waxa weeye markaa khilaafkii khilaafkiibuu waayey markaasuu ijmac xikaayooday oo ijmac saa ku soo naqliyey marka labadiiba maadaamay cadli ahaayeen laba shaahid ama laba markhaati oo cuduul ah oo sugaya khilaafkii haddii la helo khilaafkii waa sugnaanaya ila dheeraadu markaysa markaa sheegay almubitu muqadamu alى naafi ama mubitu اkhilaafi muqadamu alى naafi اlkhilaaf yani saas iyadaabay ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen waana sida sheekhulislaam uu ku sheegay fii bacdi kutubi waxaan filayaa mujalladka sagaaliyo tobnaad ee majmuuculfataawaha buu hadal noocaasa ku tilmaama masaa'il badan oo culammada qaarkood ay ijmaac xikaayoodeen baa bacdu ahlicilmi ay khilaafkii sugeen xataa waxa dhacday mas'ale keliya labadeeda darafba in ijmac lagu sheegtay oo mid uu yidhi shahaadaة اlcabdi maqbulaة biاlijmac mid kalena uu yidhi shahaadaة اlcabdi hayru maqbulaة biاlijmac haddaba saas yani waxa weeye waa waa mas'ala waaxida ayaa nafyigeeda iyo isbaatkeeda yani laba caalim mid waliba markaa uu ijmac xikaayooday midna inay maqbulo tahay ayuu ku xikaayooday ijmaaca midna inay marduudo tahay marka khilaafku markuu ka qarsoomay wuxuu is yidhi masladu waa ijmac qalas sheeg isma lahayd waa saas wy maqbuulun maqbuulun iyo maqbuulaani waa laba luqo labaduba waa banaayiin laakiin waxaa afsaxa maqbuulaani in lagu khabro oo kilaa lagaga khabro iyo in maqbuulun oo ifraada lagu khabro maqbuulun in lagu khabro afsaxa liwuruudihi fi lqur'aan wax macnaha ku tusinayo oo kilaa ya kiltaljannatayni aatad ukulaha aatataa lama odhan marka waxa afsaxa ifraad in lagu khabro saas aaweed mashaayikhdu maqbuulun bay ku khabreenee maqbuulaani may odhan labada luqabana bayd shicra lagu kulmiyey kilaahumaa qad jada aljaryu baynahumaa qad aqlaca wa kilaa anfayhima raabi marka waxa weeye labada marka iyadoo ifraad lagaa khabraayo iyo iyadoo tasniye lagaa khabrayo labadaba beydka waa ku sugan yahy wlikullin dawaabiu mid walow labadooda ka midaba waxaa u sugnaaday dawaabid baa u sugnaaday dawaabid ayaa u sugnaaday ka la radinaayo iyo ka la aqbalaayo mid walba dawaabiddaasoo kal aatii sida iman doontoo kale ah awala asaxiixu lidaati waa kii daatadiisa u saxiixa ahaa asaxiixu lidaatii ka daatadiisa u saxiixa ahaa huwa matasala waa ku xidhiidho weey matasala laga khabraya matasala sanaduhu waa ku sanadkiisu xidhiidho weeye biriwaayati alcadli mid lagu kalsoon yahay werintiisa uu ku xidhiidho cadligaasoo addaabidi mid wax dabdinayo xafidaya ah dabdan taamman xafidaad dhammaystiran min hayri shuduudin walaa cilla yani shaadnimo iyo cillaba xaaluu ka madhan yahay waliayrihi ay wasaxiixu ligayrihi ka hayrkii saxiix u noqday oo wax kaloo taageeray ku saxiix noqday ee aan iskii saxiixa u ahayn maa khafat fiihi shuruudu saxiixi waa kay fududaatay shardiyadii saxiixa khafiif ku noqday lidaatihi kii daatadiisa u saxiixa ahaa shardiyadiisii baan dhammaystirmin oo bimacnaa naqsi ku dhaceen wa jubira la kabay bikasrati turuq dariiqyadu inay farabateenna lagu kabay oo dariiqyadii tacadudaa waxay keensadeen quwo ayay keensadeen aaniya walxasanu lidaatihi ka daatadiisa u xasanka ahina xadiiska daatadiisa xasanka u ahina oo iskii xasan u noqday maa khafat fiihi waa kay fududaatay shuruudu saxiixi shardiyadii saxiixa ayaa khafiifnimo ku dhacday dabdigii oo kale ayaa markaa khafiifnimo ku dhacday lidaatii kii daatadiisa u saxiix ahaa shardiyadiisii baa wax u dhinmeen oo naqsi ku dhacay walam yujbar lamana kabin bikasrati turuqi dariiqyadu inay fara bateenna laguma kabin marka xasan lidaatihi baa la yidhi waliayrihi wاlxasanu ligayrihi ka hayrkii xasan u noqdayna ee aan iskii xasanka u ahayna huwa alxadiiu اlmutawaqafu fiih waa xadiiskii laga tawaqufayo layska taagay in lagu camal falo oo la aqbalo baa laga tawaqufayo layska taagay idaa qaamat qariinatun markay kacdo qariino iyo amaarad qariinadaasoo turajixu raajix ka yeelaysa jaaniba qabuulihi yani aqbalaadda la aqbalaayo dhinaceeda ayay qawi ka yeelaysay oo raajix ka yeelaysay ka xadiisi mastuuri xaal waa sida kii xaalkiisu mastuurka ahaayee uu qarsoonaa ee asturnaa ee cadaaladdiisa aan la ogayn xadiiskiisii oo kale weeye idaa tacaddada turuquh markay dariiqyadiisu ay bataan oo dhowr dariiq lagu soo wariyo wadaciifu daciifkuna huwa aladii kii weeye lam yatasif bishayin lam yatasif aan ku sifoobin bishayin min sifaati asaxiixi sifaadka saxiixa wax ka mida aan ku sifoobin walaa min sifaati alxasan sifaadka xadiidka xasanka ah wax ka midana aan ku sifoobin bimacnaa sifaadkii xasankiiyo saxiixu labadaba waayey markaasuu halkan waxay kaga warramayaan mu'alifiintu xafid allahu axyaa'ahum waraxima amwaatahum xadiiska aaxaadka ah qaybinta la qaybinaayo oo marka laga eego xagga markaa sixada iyo sixa la'aanta ayaa la qaybinaya ama aqbalaadda iyo radinta xaggeeda marka laga eegaa la qaybinaya marka wuxuu u qaybsamaa maqbuul iyo marduud buu u qaybsamaa xadiiskii saxiixa ahaa iyo xadiiskii xasanka ahaa baa noqonaya maqbuul marduudna waxaa noqonaya xadiiskii daciifka ahaa xadiiska daciifkuna anwaac buu u qaybsamaa laakiin waxaa isku soo ururinaysaa daabitka ay mashaayikhdu sheegeen saxiixi wuxuu usii qaybsamayaa laba qaybood saxiixun lidaatih iyo saxiixun ligayri xasankiina wuxuu u qaybsamayaa laba qaybood xasanun lidaatih iyo xasanun ligayri xadiiska صaxiixa ah waxay culammadu ku tacriifiyeen ma اtasala sanaduhu biriwaayati اlcadli الdaabiti dabdan taama min hayri shuduudi walaa cila waa kii sanadkiisu xidhiidhay oo ku xidhiidhay biriwaayati اlcadli mid cadliyoo lagu kalsoon yahay cadligii wuxuu noqonayaa muslim waa inuu awalan yahay haaniyan waa inuu yahay mid fisqi ka maran waa inuu yahay oo fisqi cagsigiisaoo cadaalad ah ku sifaysan cadligaasi waa inuu faraa'idii la imanaya faralladii waa inuu la imanaya kabaa'irtiina waa inuu ka dheeraanaya sakhaa'irtana waa inaanu israarin oo ku daa'imin sida mashhuurkaa saasay ku tacriifiyaan culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen cadli waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa bimacnaa xaaladdiisa wanaaggii ay ka badan tahay yacni xumaantiisa oo inaanu dembaabin laga tilmaami maayo laakiin yani inuu markaa wanaaggiisu badan yahay yani ayaa laga tilmaamaya looga jeeda culamada qaarkoodna saas yadaa ah bay ku tacriifiyeen ay ku tilmaameen laakiin sida mashhuurkii waa sida hore ay culammada badankoodu sheegaan waa inuu daabid yahay daabidku waa maxay waa mid wax xafidaya oo waxa uu soo warinayo waa inuu qabanaya dabdigaasi wuxuu u qaybsamaa dabdu sadrin iyo dabdu kitaabin inuu laabtiisa wax ku qaybo xadiiska markaa uu soo warinayo ee laabtiisu ku qaybaa ya ilowshihiisu ma badna iyo qaladka u qaldama ma badna dabdu kitaabin baa jiro yani ninku laabtiisa waxba kuma qaybo raawiga ahi oo xifdiga laabtiisu ma badna laakiin wuxuu ictimaadaa inuu qoro oo axaadiistu soo warinayo waa dawinaayo waa qoraa markuu dadka u sii sheegayana kitaabkiisu ka akhriyaa dabdu kitaab baa la yidhaahdaa tan kalena dabdu sadri baa la yidhaahdaa labaduba dabdigay soo gelaysa ee hadduu kitaabka ictimaado kitaab aan waa inayna waxba ku warin e, addaabidi dabdan taamman taamman marka la yidhi waxaa laga ixtiraazaya laga saarayaa xasankii oo xasanku shuruudaha saxiixa waa la wada mid wuxuu kaga duwan yahay keliya dabdan taamman halkaa ah ayuu khafiifu dabdi yahay dabdigiisa xoogaa khifa ah oo fudaydaa ku dhacay inta kale xadiiska saxiixu la tacriifiy shanta shardiba waa kala mid waayah marka dabdan taaman min hayri shuduudin waa shaadnimo ka maran waxay kaga kaaftoomeen can milihi ilaa muntaha sanadi matasala sanaduhu bay kaga kaaftoomeen halkay markaa culamada qaarkood ay yidhaahdaan yacni can milihi mid la mida oo cadligaas oo daabit ah uu ka warinaayo sanadkiisu ku xidhiidhay ilaa muntaha sanadi laga gaadho laakiin waxay kaga kaaftoomeen mashaayikhdu matasala sanaduhu riwaayatulcadli hadduu ku xidhiiday daabit ah inay wada sidaa yihiin oo mid waliba noocaa yahay sanadkana inqitaacaanu ku jirin oo wada xidhiidhsan yahay oo meeluu ka kala go'an yahay aanay jirin min hayri shuduudin walaa cilla shaadnimo iyo cillo mid walba waa inuu ka maran yahay shaadnimada waxaa loo jeedaa dadka looga kalsoonida badan yahay waa inaanu khilaafin hadduu wax la wariyo ee eh, haddii marka uu wax la wariyo dadka ka siqannimada badan uu khilaafo waxuu noqonayaa shaad buu noqonaya waxay t culammadu yidhaahdeen layse shaadu an yarwiya raawi maa lam yarwihi اnnaas shaadku ma aha inuu raawigu soo wariyo waxaynay dadku soo oo xadiis uu la gaar noqdo bali shaadu an yukhaalifa araawiyu maa rawa اnnaas yani markaa shaadku waxa weeye yani ruwaadda kale waxay soo wariyeen markuu la wariyuu khilaafaa taasaa waxaa la yidhaha shaadnimo ama faquuqnimo oo sibuu isagu la gaar noqdo la faquuqma jamaacadii kale ee lagu kalsoonaana si kalay mareen marka kaa sida gaarkaa isagu u weriyey ee bimacnaa markay wax wada weriyeen dadkii ka badnaa ee ka siqannimada badnaa isagu khilaafay waxaa lo odhanayaa shaad baa laodhanaya waa shaadoobay waa faquuqma wuxuu noqonayaa xadiikaasi daciif buu noqonaya marka shuduud waa inuu ka maran yahi cillona waa inuu ka maran yahi cillada waxaa loo qaybiyaa cilla qaadixa iyo cilla kayru qaadixa cillo sixada wax yeelaysa oo dhaawacaysa iyo cillo aan qaadix ahayn oo sixada aan waxba yeelayn oo dhaawacayn haddaba tan loo shartinayaa inay ka maran tahay saxiixa loo shartinayaa waa cilladii qaadixada ahaydee hayru qaadixadii ma aha wakhtiyada qaarkood waxaa dhacdaa axaadiista qaar culammada qaar inay oo cillo u sheegaan culammada qaarkoodna ay yidhaahdaan waa saxiix marka waxaa suurowdaa cillooyinka qaarkood inay hayru qaadixo yihiin sida gaalibka waxyaalaha lagu cileeyey axaadiistii bukhaari iyo muslim lagu qabsaday badankooda cilladu waa cila kayru qaadixa bacdi ka midoo aan dawo lahayni waa jiraan oo xaafid ibnu xajar laftiisu ictiraafayo o odhanayo yacni markaa qaar baa jawaabta laga jawaabayo oo mashaayikhda qabsatay axaadiistaasoo caalaqdo daara qutni wakhayruhu ka mid yihiin loo jawaabayo tacasuf ku jira iyo takalluf yani mashaayikhduun la daafacayo ama bukhaari un la daafacayo marka kuwa aan dawada lahayn iyadu markaa ishkaal ma leh laakiin haalibkoodu waxay u badan yihiin cilladu hayru qaadixay u badan yihiin waa cillooyin aan qaadixa ahayn ayay u badan yihiin marka cillada saxiixa loo shardinayo inay ka madran tahay waa cillo qaadixa ahee tii khayru qaadixada ahayd ma soo gelayso tacriifka saxiix lidaati lagu tacriifinaya waa saas xadiidkii shantaa shardi dhammaystirtay wuxuu noqonayaa xadiisun saxiixun lidaatih saxiixun ligayrihi isaga ka waran saxiixun ligayrihi isagu wuxuu noqonayaa shuruuddii saxiixa lidaatihi baa khafiifnima ku dhacday meesha khafiifnimadu kaga dhacaysaana waa xagga dabdiga xagga dabdiga ayaa khafiifnimadu kaga dhacaysa laakiin ashyaada kale yani khafiifnima markaa kuma sugna ee waa xagga dabdiga oo xadiiskii wuxuu yahay xasanun lidaatih daatadiisu masalan xasan uu yahay dabeedna dariiq kalaa loo helay oo sii kabaya oo dacfigiisu uu munjabir yahay ama isaguna xasan lidaatihi ah markaasay dabeedna iskabeen labadii markay istaageersadeen bay waxay gaadheen saxiixun lihayrih marka daatadiisa xasanun lidaatihi buu u ahaaye laakiin dariiqaa kale ee xoojinaya daraaddeed ayuu wuxuu ku gaadhay saxiixun lihayrih inuu hayrkii saxiixu noqday taageerada labadu israaceen fadaciifaani yaglibaani qawiya ya laba taag darani markay israacaan mid xoog badan dee waa dhici kartaa inay u beegtoomaan waa suurtoobi kartaa caqlan baa loo garanaya laa tukhaasim biwaaxidin ahla beyti fadaciifaani yaglibaani qawiya wa jubila bikasrati turuq dabeedna waxaa lagu kabay dariiqyadii inay bateen dhowr dariiq markuu ku soo arooray oo dacfigoodu aanu darnayn ama mid xasanu lidaatihi uu ku jiro waxay noqdeen saxiixun ligayri nooca kale waa xasanka xasankiina laba qaybood buu u qaybsamaa xasanun lidaati iyo xasanun ligayri xasanun lidaati waa kay khafiif noqotay shuruudda صaxiixa lidaatihi baa khafiif noqdayo waa khafiifu dabdi qabashada la qabanayo wax la xafidaayo ayaa markaa dacfi ku yaro dhacay walam yujbar bikasrati turuq daabid waa yahay oo dabdigii kama madhna laakiin xoogaa wakhtiyada qaarkood buu khata ah khata'aasina haalib ma aha hadduu haalib noqdo daciif buu noqonaya daciif ayuu noqonaya oo qofaan qaldamin ama markaysagaa dee aan wax ilaaweyni dee ruwaadda kama mid aha xataa markaysagaa dee culammada la yidhaahdo waa jibaalun fi lxifdi marmar naadira waa dhacdaa inay qaldamaan ama wax ilaawaan waa dhacdaa laakiin xukunka waxaa laga eegayaa halabadaa laga eegaya haaliban yani sida sawaabka abay ah u sheegaan haalibkaa sidaas marar aan badnayn baa waxa dhacday kan xasan lidaatihi xadiiskiisuu noqonaya inuu qaldamo ama wax ilaawo ama khaldamo oo wahmi ku dhaco haalibna maaha saxdaa badan waa khafiifu dabdi baa la odhanayaayo daabid waa yahay laakiin dabdigiisii baan taam ahayn tamaamkii baa waxu dhiban yihiin shuruudihii kale ee saxiixu waa wada dhammaystiran yihiin xasanu lidaatihi buu xadiikaasi noqonaya waa mutasilu sanad biriwaayati cadli buu ku yahay daabid markaysaga weeye cadligaasi oo daabidna waa yahay laakiin nawcan ma waa khafiifu dabdi hadda sayiulxifdi laakiin maaha sayulxifdi wuxuu noqonayaa marka qaladku iyo wahmigu haalib noqdo amaba ay isleekaadaan waxay u baahanaysaa marka mutaabacu u baahanaya waa inay cidi ku raacdaa keligii lama cuskan karo hadduu sayulxifdi noqdo marka mararkaa xoogaaga ah ee aan haalibka ahayne u qaldamaayo baa dabdigiisii wax u dhimay marka ixtimaal daciifi wuxuu imanayaa armu aldama ila waa kii marar qaldami jiray ya haddii laakiin cid kale intuu wax la weriyo uu isagu si maro qolyaha kale looga kalsoonida badan yihiina ay si kale maraan dee sida kale la ictimaadaya tani waxay noqonaysaa markaa shaad buu noqonaya shaad ayuu noqonayaayo shuduud buu ku dhacay baa la odhanaya yani saas wey marka shuruudu saxiix lidaatiyi sida kale waa u dhammaystiran tahay waa khafiifu dabdi laakiin kaga soo warinaya lagumana kabin dariiqyadii inay fara bateen walam yujbar bikasrati turuq kaas waxaa la yidhaahdaa xasanun lidaatihi baa la yidhahdaa waa mid daatadiisa xasan u ah nooc labaad waxaa la yidhahdaa xasanun lihayrih mid hayrkii xasan u noqday oo iskii xasan uma aho iskii waa daciif laakiin wax kale oo raacay daraaddeed ayuu wuxuu ku noqday xasan xasankaasi waa xasanu lihayrih waa daciifu binafsi xasanu lihayrih siday u kala horeeyaan bay u kala xoog badan yihiin saxiix lidaatihi ayaa ugu xoog badan صaxiix ligayrihi baa ku xiga xasanu lidaatihi baa ku xiga xasanu ligayrihi baa markaa ugu dambeeya marka xasanu ligayrihi alxadiiثu اlmutawaqafu fiihi waa xadiiskii laga tawaqufaayo layska taagaayey oo mutaabaca iyo shaahid inuu helo ayaa la eegaayey war cid kale ma la werisi war hebeloo keliya la cuskan kari maayee bal inay cid raacday oo sidan ku raacday ha eego waa markay hadaba raacdo qariino arjaxaysa aqbalaadda la aqbalayo dhinaca in la aqbalo ayay markaa miisaan yeelaysaa kefadaasaa raajix noqonaysa tusaalihiisu waxay tahay waa xadiiskii mastuurulxaalka oo kale xadiiskii mastuurulxaal ruuxa cadaaladiisa la garan maayo nooc jahaala baa ku sugan waa la yaqaanaa isaga shakhsi ahaan laakiin xagga cadli miyaa mise cadli ma aha jaanibkan lagama yaqaano nooc jahaalaa ah baa kaga jirta cadaaladiisi ma sugna marka mastuurulxaal baa la yidhahdaa majhuululxaalna waa laga cabiraa xaalkiisaa la asturay ama xaalkiisaa laga jaahil yahay yani waxa weeye waa isku macne idaa tacadada uruqu markay ariiqyadiisu bataan oo yacni dariiq kale oo la mida la helo muxuu noqonayaa inay labadii isxoojiyaan oo istaageeraan oo xasanun ligayriha ay noqdaan waxaa la mida xadiiskii mursalka ahaa sida kale waa u fiican yahay xadiisku waa mursal yani taabici u irsaaliyey oo yani markaa dacfi kale ma leh irsaalkaasaa ku sugan dariiq kalea loo helay oo yani markaa majhuul uu soo warinaayo ama mastuurulxaal uu soo warinaayo ama sayi'ulxifdi soo warinayo ama laba dariiq baaba la helo labada mid walba waxaa ku jira nin sayi'ulxifdi ah sida kale waa u cadliye khata iisaa badan oo waa sayi'ulxifdi laba xadiisoo kala duwan bay soo kala weriyeen ya amaba xadiis bay wada weriyeen waxay noqonaysaa labadii way istaageerayaan labadii way istaageerayaan waxaa la mida ah xadiiskii mudalisku uu soo wariyey uuna cancaneeyey yani waxaa ku sugan nawcan ma yani marka inqiaac khafiyoo kalea ku sugan ama shubhatinqiaac baa ku sugan markuu sidaas iyada a yahay haddii ariiq kale la helo aan mawdicaasoo kale markaa aan cilla kaga sugnayn waxay noqonaysaa inay labadii istaageeraan bay noqonaysa waa isxoojiyaan marka xadiiskaasi wuxuu noqonayaa xasanu ligayrihi buu noqonaya mid kayrkii xasan u noqday noocaasuu noqonaya marka waxaa loo shartiyaa xadiiska xasan ligayri ah marka la ysku xoojinaayo oo xasan ligayrihi laga dhigaayo oo laba dariiq ama wax ka badan laysu keenaayo waa inaan dacfigu darnayn ee haddii dacfigu daran yahay walow dariiqyadu haba tacadudaane isma xoojinayaan yacni sida saxiixa ee jamaahirta culammadu mareen waa sidaas weyi waana sheegeen culammaduyo fii kutubi musطalax alxadiid saas bay ku tilmaameen waa inaan dacfigu darnayn oo dacfigii dacfi khafiifa uu yahay waa dacfi munjabira bimacnaa aqbali kara inuu kabmo ama wax kabo mid kaloo la midi ah hadduu soo arooro dacfigiisu aanu darayn way istaageerayaan oo labadii waa isxoojinayaan xadiiskaasina xasanu ligayrihi ayuu isku noqonaya hadduu laakiin dacfigu daran yahay oo laba beena waase ay wax soo wariyaan isma kabayaan ama laba mutahamun bilkadibi ah ama laba matruuka ah ama laba faasiq ah ayaa wax soo wariyey dacfigoodii waa daran yahay isma taageerayo zallo waxa ku dhacay suyuuti shiikha la yidhaahdo oo waxa uu yidhi xadiiska dacfigiisu daran yahay waa dhici kartaa inuu iskabo saas yadaa buu yidhi waxaanu markaa yidhi warubama yarqى can اlinkaari bالtacadudi bal rubama yasiru kaladii budi markuu xasanka ka warramayey alfiyadiisa suyuuطi wuxuu ku odhanayaa waxaa dhici karta xadiisku munkarnimo inuu ka koro oo sare uga kaco tacadudka uu tacadudo duruqdu ay badatay daraaddeed yani munkarkii inuu isxoojiyaa dhici karta oo daciif caadiya uu noqdo munkarnimadiina uu ka baxo bal rubamaa yasiiru kaladii budi waxaaba dhici karta inuu noqdo kii la bilaabay oo kale aynu ku soo bilowday waxaa ka horreeyey oo uu tilmaamay yani mutahamkii iyo ayuu markaysaga markaa hore u soo marka isagii buu ka sii hadlayaayo markaasuu leeyahay munkarnimadii inuu ka koraa dhici karta oo tacadudka kaga koro oo daciif caadiya u noqdo bal waxaaba dhici karta kiaynu hadalka ku bilownay ya kii hadalka lagu bilaabo xasanka ahaa ila xasan buu ka warramayey baxigaase inuu noocaa noqdaa dhici karto xasanu ligayrihi noqdo qaacidadoo keliya ma ahe shuraaxdu horta way tacaqubeen mas'alada noocaasa waa ku radiyey culamada tacliiqisay haddii axmed maxamed shaakir uu yahay iyo haddii culammada kale ee sharaxdayba uu yahay way ku radiyeen mas'alada noocaas sheikha suyuudi la yidhaahdaa mas'alada uu qaacida ahaan u sheegay waaqic ahaanna waa u dabaqe sidaas aawadeed buu masaa'il badan axaadiis culamada qaarkood ay yidhaahdeen waa mawduuc uu ku qabsaday ou yidhi xadiiskani mawduuc maahe waa daciif caadi ah ibnuljawsi axaadiis badan buu ku qabsaday qaarkood qabsiga lagu qabsado wuu ku saxnaa oo culamo kaleba masaa'il bay ku qabsadeen axaadiis uu markaa mawduuc u kula degdegay laakiin lagu radiyay oo aan lagu waafaqin oo tasaahulka xaakim mid shabbaha oo laakiin ku dia ayuu markaa leeyahay ibnuljawzi waa ka odhanaya suyuudi wa min hariibi ma taraahu faclamii minhu xadiisun fii saxiixi muslimi waxyaalaha layaab kale waxaa ka mida ee hariibka ah ogowo xadiis saxiixu muslim ku jira ayuu mawduucaadka ku soo arooriyey oo yidhi waa mawduuc marka waxa weeye calaa kulli xaal axaadiis lagu qabsaday waa jirta laakiin axaadiista qaarkooda uu suyuudu ku qabsaday waxa saxnaa ibnuljawzi marka wuxuu sameeyey axaadiis mawduuca ah oo bimacnaa dacfigoodu daran yahay ayuu dariiqyo mutacadida u keenay dabeedna markaasu wuxuu yidhi xadiiskani mawduuc ma aha ee waa daciif caadi ah oo dariiqyadan baa iskabaya dacfigiina waa shadiid oo waa daran yahy bale qaarkood wuxuu gaadhsiiyey inuu yidhi waa xasanu lihayrih waxaa ka a ah cala sabiil misaal axaadiista ku soo aroortay fadliga uu leeyahay ruuxa muxamed la yidhaahdaa axaadiis baa waxay ku timi ruuxa markaa muxamed la yidhaahdaa jannadu ila gelayaan oo magaciisa in muxamed la yidhaahdo keliyo muxamed loo bixiyey buu jannada dalaq iska odhanaya miya axaadiista caynkaasa eh, ibnujawsi wuxuu yidhi waa mawduuc suyuudi wuxuu hi mawduuc maaha risaala buu ka qoray fadliga uu leeyahay ruuxa muxamed la yidhaahdaa axaadiistaana wuxuu hi waa isqu weynaysaayo waa xasan axaadiistu muxamed baa hadii lahaa jannada alaq ya mala buusiri markuu lahaa faina lii minhu dimatan bitasmiyatii muxammadan wahwa awfa alkhalqi bidimami wuxuu maqlay markaysagaa mas'alada noocaas ah burdaha waa ka saa ku odhanaya yani nebiga ballan baa naga dhexeeye buuri talo ballanku muxuu kaga dhexeeya bitasmiyati muxammadan magacawgayga muxamed laygu magacaabaa ballan naga dhexeeya nebiga wahwa awfa alkhalqi bidimami nebiguna sal allahu alayh wasalam cid ballan oofisaa waa cidda markaysa markaa ugu oofinta badan marka almuhim waxaynu u jeednaa axaadiista dacfiga ku sugan yahe laysku quweynayaa waa inaan dacfigoodu darnayn ee eh, hadduu dacfigoodu daran yahay isma kabaayo oo isma quweynayo daciifkuna waxa weeye waa ka sifaadkii saxiixa iyo sifaadkii xasanku mid walba waaye isagina waa maraatib saas yadaa wey faasbaabu raddi asbaabta xadiiska loo radiyo loo aqbali waayaa imaa suquuطun min asanadi ama waa dhicitaan sanadka xaggiisa wax ka dhacaan aw طacnun fi raawi ama waa duris raawiga la duro oo la dhaawaco wa tafsiilu dalika taa tafsiilkeediiyo kala saarkeeduna fii fani lmusطalaxi fanniga musطalaxe culumulxadiiska la yidhaahdo musطalaxna waa la yidhahdaa culumulxadiisna waa la yidhaahdaaye tafsiilkeedu fannigaasuu ku sugan yahay ilaa baabkani wuxuu asal u yahay musطalaxuulxadiid wuxuuna farac ku yahay usuul fiqiga usuul fiqiga ayuu markaa farac ku yahay maxaa usuul loogu soo arooriyey waxaa loogu soo arooriyey baabkan usuul waxaa loo baahan yahay xadiidka waxa xujada ee lagu camal falaayo iyo waxaan xujada ahayn in la kala ogaado maxaa xujaa maxaan xujo ahay sidaas aawadeed baa tacriifyo yaroo kooban bal in laga sheego loo baahdo ila alxukmu cala shayi farcun can tasawuri xukunka shay la xukumaa waa xujo iyo xujo ma aha waa la aqbalaya lama aqbalayo waxay farac ka tahay in la garto marka hore muxuu yahay sidaasaa waxay keensatay bal tacaariif yaroo kooban in la bixiyo wuxuu yidhi wa tafsiilu daalika taa tafsiilkeediiyo kala saarkeeduna fii fanni lmusطalaxi tafsiilka arrinkaa la kala saaraya ee la kala caddaynayaa ma suquudun fi sanad ba ma tacnun fi raawi ba mid walba nooca lasii yidhaahdo iyo balballaadhinta lasii balballaadhinaya fanulmustalax bay ku sugan tahay xaysu yufariquuna marka nuqdada lagu dhigay mustalax oo sadar cusub xaysu yufariquuna laga bilaabay qolada tabcadu yani jayid may ahayn marka tafsiilkaasi arrinkaa la tafsiilinaya madkuurka la soo sheegay fi fanilmustalaxi buu ku sugan yahy wuxuu fanulmusalax ku sugan yahay tafsiilkaasi xaysu yufariquuna goortay kala saarayaan bayna kowni saaqidi ahaanshaha uu ahaaday ka ka dhacay waaxidan mid keliya uu ahaaday oo sanadka ruux quri ka dhacay aw agsara ama wax ka badani ka dhaceen wa bayna kownihi iyo ahaanshihiisa uu ahaaday fii awali sanadi sanadka awalkiisa inuu yahay meesha wax ka dhaceen aw wasطiha ama dhexdiisa uu yahay aw aakhiriha ama aakhirkiisa uu yahay ama alusuuliyuuna culammada usuulka miya fainahum yuqasimuuna way qaybinayaan min xayثu itisaalu sanadi waاnqiطaacuhu yani sanadka xidhiidhkiisu halkuu ka xasilayo ayay ka qaybinayaan iyo kala go'iisu halkuu ka xasilayo ilaa qismayni laba qaybood bay u qaybinayaan musnadun iyo mursalun humaa musnadun wa mursalun ama musnadin wa mursalin cala alibdaali lagu socdo almusnadu musnadku ismu mafcuulin waa ismu mafcuulo min alisnaadi isnaad laga keenay ama isnaad laga soo ishtiqaaqay wa huwa damu yacni jismi ama jidh markaa in eh, loo dumo ama lagu laro weeye ilaa aakhara mid kale lagu laro ama lagu tiiriyo uma istucmila intaa dabadeed waxaa loo isticmaalay fi lmacaani waxyaalaha macaanida ee la caqliyaynaya la garanayo aan maxsuuska ahayn baa markii dambe loo isticmaala laakiin asal ahaan waxay ku saabsanayd waxyaalaha xisiyaadka ah ee maxsuusaadka ah kaannahum khushubun musannada looxaan la tirtiriyaad markaa mooddaa munaafiqiinta khayr darraantooda iyo nafci la'aantooda hmm. marka macaanidaa markii dambe loo isticmaalay yuqaalu waxaa la yidhahdaa asnada fulaanun hebel wuu isnaadiyo waa tiiriyey alkhabara warka ilaa fulaanin hebel buu u tiiri idaa nasabahu ilayhi waa markuu u nisbeeyo oo yidhahdo khabarkaa hebel baa sheegay waa nisbayn marka macaanidii tiirinta saasaa loogu isticmaala wa fi lisilaax waa macnaha lugawiga kaas wa fi lisilaaxi sida heshiiska lagu yahayna ay huwa musnadku fi lisطilaaxi sida heshiiska lagu yahay matasala sanaduhu waa ka sanadkiisu xidhiidhay ilaa muntahaahu ilaa dhammaadkiisa laga gaadhayaa sanadkiisu xidhiidhay wuxuu ku xidhiidhay bian yarwiyahu inuu soo wariyo khabarka can shaykhihi shaykhiisa uu ka wariyo bilafdin yadharu minhu eray uu ku wariyo eraygaasoo yadharu minhu ay ka muuqanayso annahu akhadahu canhu inuu ka qaatay ay ka muuqanayso wakadalika shaykhuhu saasoo kale u ahaaday shiikhiisuna can shaykhihi shaykhiisa mid ka warinaya uu ahaada mutasilan yani xaaluu marka isagaa u xidhiidhsan yahay buu khabarka warinaya ila aaabiyi ilaa saxaabiga laga gaadho uu khabarku xidhiidhsan yahay ilaa rasuulilahi sal allahu aleyh wasalam ilaa rasuulka ilaahay laga gaadho khabarku u xidhiidhsan yahay sal allahu aleyh wasalam wuxuu noqonayaa xadiiskaasi markaa musnad buu noqonaya marka waxaa loo eegayaa itisaalka sanadka sanadku xidhiidhsan yaha loo eegaya una ku xidhiidhsan yahay lafdi uu ka muuqanayso inuu ka qaatay sidaa daahir ku ah macnaha raajix soo degdegaysaa saata mm. ilaa muntaha sanad laga gaadhayo marka kaa waxaa la yidhaahdaa musnad baa la yidhahdaa almursalu mursalku ism mafcuulin waa ism mafcuula min alirsaali irsaalkii laga keenay irsaalku waa diris macnaha luqawiga ah wa fi lisilaaxi sida heshiiska lagu yahayna huwa riwaayat raawi waa raawiga warintiisa weeyi caman lam yasmac minhu midaanu waxba ka maqal uu wax ka wariyo fa huwa calaa haada lam yatasil sanaduhu daahiran sidaa marka lagu socdo sanadkiisu ma xidhiidhin daahiran markaa sida ka muuqata waxaanu u xidhiidhin lisuquuطi bacdi ruwaatihi ruwaaddiisa qaarkood inay ka dhaceen daraaddeed baanu u xidhiidhin wa sawaaءun kaana saakiطu waaxidan waxa isku mida ahaaya marka ka dhacay mid qura ahaaya aw akara ama wax ka badan ahaaya waa isku mid min ayi mawdicin fi sanad meel kasta oo sanadka ka mida uu ka dhaca mid ahaaya ama markaa ka badnaaya waxay odhanayaan markaa mursal bay odhanayaan sida fasiixay waa in la yidhaahdo am akara yacni waxa weeye saas ayaa markaa afsaxa saas aawoodee qur'aanka waxay ku timi uun iyadoo markaa am un ay ka dambayso ayuun bay markaa ku timi sidan waa la isticmaalaa laakiin waxa weeye sida kale ah, afsax ah oo fasiixa marka midh ha ka dhaco ama laba ha ka dhaceen ee awalka sanadka ha ka dhaco ama aakhirkiisa ha ka dhaco ama dhexda ha ka dhaco yacni midh ha noqdo ama ha ka bato dhammaan waxay odhanayaan culamaa usuuliyiintu waa mursal xadiis kasta oo sanadkiisa inqiaac ku jiro mawdicu doonaba inqiaacaasi ha kaga sugnaado waxay odhanayaan mursal weeyi sidaasay usuuliyiinta iyo fuqahaad u isticmaalaan marka xadiidkii mucallaqa ahaa iyo kii munqaica ahaa iyo kii mucdalka ahaa iyo kii mursalka ahaa cinda jamaahiiri almuxadisiin dhammaan waxay ku ilaaqayaan mursal bay ku ilaaqayaan fuqahaad iyo usuuliyiintu bacdi muxadisiinta ka mida oo isilaaxa fuqahada qaatay waa jiraan oo irsaal ku ilaaqay inqiطaacii caadiga ahaa laakiin jamaahiirta muxadisiintu saamay marin inqiطaaci baad arkaysaa wakhtiyada qaarkood ay ku odhanayaan culammada muxadisiinta bacdi ka midii waa mursal ay odhanayaan siduu abu dawuudba odhanayo yani waxa weeye xadiiskani waa mursal waayo hebel yani saxaabiga ma soo gaadhin ama caaisha ma soo gaadhin ama abu hurayre ma soo gaadhin ama wax la mida lam yudrik khaalid ibnu macdan lam yudrik caaisha waa mursal mursal waxaa loo jeeda waa munqaic saasaa loo jeeda almarasiil waxa uu ku soo arooriyaa ashyaa badan oo noocaasa ah oo inqiaacaasi ku sugan yahy ayuu ku soo arooriyey imaamu nawowi laftiisu bacdi muxadisiinta ka mida waa ka sheego khatiibu lbaghdaadi wagayru inay mareen inqiaac kasta inay irsaal ku ilaaqaan wakhtiyada qaarkood waxay isticmaalaan lafdiga ficilka oo kale inay u isticmaalaan arsalahu fulan bacdi baa waxay yidhaahdeen laakiin markay mursal yidhaahdaan waxay u isticmaaleen mursalkii isilaaxiga cinda almuxadisiin laakiin iyada lafteeda waxa la hayaa iyagoo mursal yidhi oo lafdiga arsalahu aan isticmaalin oo uga jeeda waa munqaطic ka aynu sheegaynababa ka mida xadiiskii waxa weeye tilmaamayey yani ina almarأaةa ida balagat اlmaxiida yani gabadhu hadday markaa gaadho caadada ay gaadho bimacnaa ay qaan gaadho yani uma bannaano inay muuqato ilaa hada wa hada wa ashaara ila alwajhi waalkafayn waa ka abu daawuud odhanaya waa mursal khaalid ibnu macdaan lam yudrik caaisha saas yadaa odhanay marka almuhim isilaaxa usuuliyiintu inqiaac kasta waa inay mursal ku ilaaqaan oo yidhahdaan waa mursal xadiiku khilaafan liahli اlxadiis wa hada fi isilaaxi اlusuuliyiin khilaafan liahli اlxadiis yani xaalay khilaafayaan ahluxadiiska ay khilaafayaan id yakhusuuna isma almursali waxay khilaafayaan ahluxadiiska markay ahluxadiisku ku gaar yeelayaan isma almursali magaca mursalka bima saqطa minhu saxaabiyu kuu ka dhacay saxaabigu sawaaءun kaana waxdahu waxa isku mida ahaayaa keligii aw maca hayrihi ama cid kaleba ha weheliso oo min asaxaabati saxaabada ka mid iyo wataabiciina taabiciinta ka mid ida kaana almursilu lahu hadduu yahay ka irsaalinaya صaxaabiyan aw taabiciyan ama صaxaabi uu yahay ama taabici uu yahay waxay ku iطlaaqayaan oo ku gaar yeelayaan magaca mursal bay ku gaar yeelayaan laakiin mawaadicda kale oo sanadka bartanka hadduu wax ka dhacaan ama awalka sanadka wax ka dhacaan yani yada ma odhanayaan mursal ma odhanayaan waxaynu hadda awalka uga jeednaa yani xaggan dambe xagga soo xigta ee sanadka muntahaagiisa xagga xigta ugama jeedno halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk